wuxu uhi shiikhu raximah اllahu tacaala waxaynu ku jirnay baab الnaasikh wاlmansukh uma alkitaabu bilkitaabi yunsakhu uma alkitaabu kitaabkii yunsakhu waxaa lagu nasakhaa bilkitaabi kitaab baa lagu nasakhaa ka sunnatin sunnadii oo kale weeye bisunnatin sunno lagu nasakhayey oo fatunsakhu dabadeedna la nasakhayey waxyaabaha laysku nasakhaya waxaa ka mid ah kitaab ayaa kitaab nasakhaya kitaabku kitaabka waa nasakhaya yacni aayad baa aayad nasakhaysa tusaalayaasheeduna waa badan yihin suuraة اlanfaal aayaddii hore yakun minkum cishruuna saabiruun waxaa naskhday alaana khafafa allahu cankum aayadda ka dambaysa ka sunnatin bisunnatin fatunsakhu waxaa la mida sunne sunna in lagu nasakho xadii ayaa wuxuu nasakhayaa xadii kale ayuu nasakhaya tawada'u mima masat الnaar waa xadii صaxiixa kana aakhiru اlamrayni tarku اlwuduءi mima masat الnaar ayb uma alkitaabu kitaabkii yunsakhu waa lagu nasakhaa bilkitaabi kitaab baa lagu nasakhaa ka sunnatin sunnadii oo kale weeye fatunsakhu waa lagu nasakhayaa bisunnatin sunna lagu nasakhaya walam yajuz ma bannaana an yunsakha alkitaabu kitaab in la nasakho bisunnatin sunna lagu nasakho bal iska daayaa cagsuhu kaa cagsigiisa sawaabu sawaab ah kitaab kitaab waa nasakhayaa sunnana sunno waa nasakhaysaa laakiin sunnadii kitaabka nasikhi mayso waxaana halkaa ka muuqata sunnoo dhan inay tahay walam yajuz an yunsakha alkitaabu kitaabku inuu mansuukh noqdaa oo lagu nasakho bisunnatin ma bannaana sunnadii miyaa la kala qaada waa mutawaatir iyo aaxaadba culimmada qaar baa sidaa leh oo kitaabka alle sunna ma nasakhayso noocay doontaba ha noqoto qaarna waxay yidhaahdeen sunnoo dhan ma aha waa sunnada aaxaadka wاnasku biاlaaxaadi lilkitaabi laysa biwaaqicin cala الsawaabi aaxaad kitaab ma nasakho marka sunnadu waa aaxaadka labada qowlba waa jiraan laakiin labaduba waa daciif sawaabku hadday sunnadu ansaxdo oo dee xadii bukhaari iyo muslim isku waafaqeen baa la odhanaya waa aaxaad mutawaatirka waynu ognaha aad buu yari mise badan uu yari wa bacduhum qad iddacaa fiihi wbacduhum cizatahu wahwa waham qaar baa waxay idhaahdeen horta wax mutawaatirlama jiraba qaarna waxay idhaahdeen waa naadir laakiin cala alcumuum marka axaadiista guud ahaan la eego mutawaatirku waa nisbe aad u yar laba boqol saddex boqol hadday gaadho dee axaadiista kale marka loo eego waxba kaga dhici mayso marka sunnadu haddii ay ansaxdo kitaab iyo sunno mutawaatira labadaba way nasakhaysa iyadoo axaada walam yajuz ma bannaana an yunsakha alkitaabu kitaab in nasakho bisunnatin sunno lagu nasakho ama ha la yidhaahda mutawaatir iyo aaxaad labadaba lama ogola ama ha la yidhahda waa sunnadii aaxaadka ahayd bal iska daaya cagsuhu kaalidkiisu sawaabu sawaabu oo bimacnaa kitaabku uu nasakhayaa sunno aayaddii xadii uu nasakhaya xadii ayaa lagu nasakhaya wduu tawaaturin bimilihi nusikh waduu tawaaturin xadiikii tawaatirka u saaxiibka ah mutawaatirka ah nusikha waa lagu nasakhay bimilihi mid lamida oo yunsakhu lmutawaatiru bilmutawaatir waayruhu ayru mutawaatir waa axaadkii kii aan mutawaatirka ahayna biayrihi waxaa lagu nasakhaya midaan mutawaatir ahayn oo axaada falyantasikh ha aqbalo naskhiga oo ha naskhoobo yani beytkan wuxuu ku tilmaamaya mutawaatir mutawaatir wakhtaara qowmun qolo waxay doorteen naskha maa tawaatara kii tawaaturay in la nasakho biqayrihi midaan mutawaatir ahayn oo axaada in lagu nasakho wa cagsuhu kaalidkiisana yuraa waa la arkaa xatman wujuuban inuu yahay mid waajiba oo bimacnaa geedka go'ana wuxuu halkan shiikhu ku tilmaamay mutawaatir waa nasakhaya aaxaadna aaxaad uu nasakhaya labada khilaaf kama taagna mutawaatir aaxaad waa nasakhaya iyana hadal kama taagna mutawaatirkii xooga badnaa baa wacagsuhu xatman yuraawi kaasina hadal male maxaa inoo soo hadhay aaxaadkii sunnadii aaxaadka ahay sunna mutawaatira ma nasakhaysa culimmada qaar waa diideen oo waxay dhahdeen isku awood ma ah aaxaad mutawaatir ma nasakhay sida aaxaadku kitaabkaba aanu nasakhay qowlkeenu soo marayn qolena waxay yidhaahdeen maya waa nasikhi kara mar hadday sunno isku yihiin kitaabkaa ka sii adag sunnada mutawaatir laakiin xadiikii aaxaadka ahaa xadii mutawaatira waa nasakhaya iyagoo qaba aaxaadkii aayad inaanu nasakhay laakiin dhammaan isku soo duuduub mar haddii uu sugnaado daliilku waa xadii صaxiixa aayadna waa nasakhaya xadii mutawaatirana waa nasakhaya sidaasa raajix wakhtaara qowmu qola waxay doorteen naskha maa kii nasakho tawaatara mutawaatir noqday biayrihi axad in lagu nasakho ayay doorteen wa cagsuhu kaalidkiisa oo ah mutawaatirkii inuu aaxaad nasakhayo xatman yuraa si go'an ayaa loo arkaa bimacnaa yuctaqad loo aaminsan yahay oo isaga hadal kama taagna way bannaantahay waana laisku waafaqsan yahi ana asunna almutawaatira tansakhu asunna alaaxaadiya mutawaatirkii baa wuxuu nasakhayaa aaxaadkii hadal kama taagna faslu fi tacaarud tacaarudu nudqayni fi laxkaami tacaarudu nudqayni labada nas inay tacaarudaan oo iska hor fi laxkaami xagga xukunka yani axkaamtii ay kutusaysay ayaa tacaaruday oo nudqigan ama naskanina xalaal buu ka dhigay naskan kalena xaaraan buu ka dhigay yatii waa ku yimaada tacaarudkaas cala arbacati aqsaami afar qaybood ayuu ku yimaadaa imaa cumuumun ima cumuum aw khusuuص fiihima aw kulu nuطqin fiihi waصf minhuma xaalada koowaad ima cumuumun waa caamnimo aw khusuusun ama waa khaasnimo oo fiihimaa waxa weeye labada nuطqi ku sugan ee tacaaruday fiihimaa waa labadii nas ee tacaaruday wey taa macnaheedu waa maxay mid walba labadaa loo celinaya imaa cumuumun fiihima ay fi daliilayn اlmutacaaridayn labaduba waa cam aw khusuuصun fiihima labada daliilba waa khaas labada daliilee tacaaruday labaduba waa caam ama labaduba waa aas halkaa laba xaalaynu ku hayna imaa umuumun waa umuum aw khusuusun ama waa khaas oo fiihimaa labadaa daliilee tacaaruday ku sugan marka fiihimaa waxaa ku tanaasucaya xagga tacalluqa cumuum iyo khusuus imaa umuumun fiihima aw khusuusun fiihima aw ama kullu nudqin nas kasta fiihi waxa ku guda sugan naskaas wasfun tilmaan oo minhumaa labadooda ka mida caamnimada ama khaasnimada xaaladda saddexaad labada nas kasta oo labada nasee tacaaruday ka midna cumuum baa ku sugan midna khusuus baa ku sugan oo marka hay mutacadida la sheego hay kaleo mutacadidana laga daba sheego marna midba mid baa loo celiyaa marna labadan mid kastoo ka mida tacadudka kale la wada siiya oo waxa weeye xaaladdii hore waataynu soo sheegnay cumuumun aw khusuusun mid waliba fiihima buu unoqonay labada dliilba waa caam labada dliilna waa aa hadda wuxuu ku ihi kullu nuطqin labada nasee tacaaruday mid kastoo ka mida fiihi waxaa ku guda sugan kullu nuطqin soo tacadud maa nuطqi kasta waa tacadud oo dee labadii nuطqi ee tacaaruday tacaarud nuqayn baynu hayn labaynu ka hadlayna iskhilaaay waa mutacadi fiihi waxa ku sugan wasfun wasfi oo minhumaa labadooda ka mida yacni cumuum baa ku sugan khusuus baa ku sugan laakiin labadii daliil mid walba labada mid baa ku sugan labada mid baa ku sugan labada mid walba labadaba la siiyo xaaladii ugu dambaysa weyaanu ku soconnay mid walba inuu caamna yahay khaasna yahay laakiin kane waa maxay kullun min annudqayn labadii nas fiihi wasfun minhumaa ay min alcumuumi waalkhusuus wasfi labadaa ka mida ku sugan marka midna caam baa ku sugan midna waxa ku sugan khaas baa ku sugan xaaladda saddexaad waa taas aw kullu nudqin nas kasta oo fiihi nas kastaoo maxaya labadii tacaarudaya aw kullu nutqin nudqi kasta ama nas kasta fiihi naska waxa ku sugan wasfun tilmaan oo minhumaa labadoodii mid ka mida ah oo macnuhu yahay midna caam baa ku sugan midna khaas baa ku sugan aw ama fiihi naska waxa ku sugan kullu minhumaa mid kasta oo labadooda ka mida naskii waxa ku sugan labadiiba waa ku sugan nas kasta waxa ku sugan cumuum iyo khusuus labaduba waa ku sugan aw fiihi ama naskii waxa ku sugan kullu minhumaa mid kasta oo labadooda ka mida ah, minhumaa ay min alcaami wlkhaas ayaa naskii ku sugan ay wayuctabar waa la tixgelinaya kullun dhammaan oo min alwasfayni labada tilmaan ka mida ah, waa caamkii iyo khaaskii min wajhin dhinac wejigaasoo dahara muuqday yani taa wuxuu uga jeedaa labadii nas mid walba waana caam waana aa laakiin dhinac buu caam ka yahay dhinacna khaas buu ka yahay meeshii uu caamka ka ahaa khaas ka noqon maayo oo halka uu leeyahay min wajhin ahr meeshuu caamka ka noqday de khaas ka noqon maayo oo shaygu inuu caamna noqdo khaasna noqdo socon mayso sidaa awgeed haddii laidhaaha lafdigii waana caam waana loo baahan dhinacaana caam buu ka yahay wejigaana khaas buu ka yahay saasay soo aqbalaysa wailaa fii nafsi laxda wa fii nafsi lmacnaa in la yidhaahdo waana caam waana khaas suuragal maa almushrikuun muxuu caam ku yahay mushrikiin oo dhan soo mushrikiin oo dhan buu caam ku yahay baa la odhanaya laga aqbali maayo inaad tidhaahdo maya khaas wuxuu ku yahay mushrikiin gaara waa inaad wax kala keentaa dhinac kaleu khaas ka yahay oo aan ahayn ishraaga waa inaad keentaan xaaladaasina waa xaaladii afraad an yakuuna kullu minhuma ay min annasayn caama min wajhin wa khaasan min wajhin sidee la yeelaya intaas waa afartii xaaladood labada daliila iskhilaafay waa caamayn kow waa khaasayn waa laba axaduhumaa caam walaakharu khaas kul waaxidin minhumaa caamu min wajhin wa khaasu min wajhin afarta xaalo wey faljamcu in jamciyo oo la kulmiyo la iswaafajiyo baynamaa tacaarada labadii tacaaruday dhexdooda hunaa halkan fi lwalayni labadii hore waajibun waajib weeye jamcintaasi in amkana hadday suurtowdo labadii xaalo waa kii koowaad iyo kii labaad oo ahaa labada nase iskhilaafe waa caam kow ama labada nase iskhilaafe labaduba waa khaas awalayn labadaasuu uga jeedaa waxaa waajiba in la iswaafajiyo in la iswaafajiyo la jamciyo oo mid walba macno lagu qaadaa waajiba tusaalaheedu muxuu ah laba nasoo la iswaafajiyey ya ka yara shaqaysiya maskaxda laa tantaficu min almaytati biyahaabin walaa casab haye maydka waxba ha kaga intifaacina waaya ya ayumaa ihaabin dubiqa faqad awr haddii la magdee ku intifaaca salesu waafajinaya muhimaddu waad soo heli kartaa laba iska horyihi laakiin jamcintii baanu doonayna tusaalayaal badan baynu sheegnay fa yowmaydin laa yusal can dambihi insun walaa jaan maalinta qiyaame insi iyo jinni waxba la weydiin maayo waqifuuhum inahum mas waa la weydiinayaa in la weydiin maayo marka waa la weydiinayaana macna lagu qaadaya oo su'aalu tawbiikh weeye la weydiin maayana suaashii caadiga ahayd ee xogdoonka ahayd istifhaamkahayd waba la weydi ogti waa la haya saasaa lasu waafajinaya wuxuu hi faljamcu in la la iswaafajiyo baynamaa tacaarada labadii iskhilaafay hunaa halkan baabkan aynu ku sugannaha fi lwalayni labadii hore waajibun jamcintaasi waajib weeye in amkana haddii ay suurtowdo waxayu laa imkaana meesha ay suurtoobi waydo jamcintu fatawaqufu in laga istaago maa lam yakun haddii aanu ahayn taariikhu kullin mid kasta xilligiisa yucrafu mid la garanayo hadday suurtowdo in layswaafajiyo xadii waa kii wayashhaduuna walaa yustashhaduun iyadoo la ceebaynayo markhaatigay furayaan iyadoo aan cidibo ka dalban dami ahaan baa loo sheegay marna waxaa la yidhi khayru shuhadaa alladii yatii bishahaadati qabla an yus'alaha markhaati waxaa ugu wanaagsan ka markhaatiga furaya iyadoo aan laga dalban marka midna ninkii aad markhaatiga u furayso hadduu og yahay inaad markhaati u tahay oo kaa kaaftoomo daba socon mayse ceeb bay kugu ku og yahay inaad wax la ogeyn laakiin dad kalu wataa aniguna markhaataan ma lacag baad doonaysa markhaati banaale qaar baa le agtooday ku wareegaan waa diyaar uu ku duugaya maca dhaarta la siinaya aad hawshu intay leegtahay shaahid zuur ku shaqaysta marka waa ceebaysan yahay kaas xaaladda kalena markhaati ma haysto kumana oga inaad markhaati u tahay hadduu ku ogaan lahaana uu ku kaxaysan lahaa xaqna waa laga dudsiinaya xaaladdaasoo kale inaad markhaatiga u furto yadoon lagaa dalban waa tan la ammaanayo saasaa laysu waafajinaya waxayu laa imkaana ay laa imkaana liljamci jamcigu hadduu suurtoobi waayo fatawaqfu waa laga tawaqufayaa hadii aan xilliga la ogaan maa lam yakun hadii aanay ahayn taariikhu kullin min annasayn labada daliila iskhilaafay taariikhdooda yucrafu midaan la garanay taa macnaheedu waa maxay haddii taariikhda la garto inay kala dambeeyeen waa la ysku nasakhayaa ee la tawaqufi maayo marka tawaqufkii waxaa lagu xidhay in xilliga la garan waayo marka waxaynu u qaybinaynaa koow labadii caam ama labadii khaasa iskhilaafay waa la jamcinaya koow xilligaa haddii la gartana waa la ysku nasakhaya oo kii dambeeyey baa wuxuu nasakhayaa kii horeeye buu nasakhaya taariikhda haddii la garan waayana waa la tawaqufaya dabcan iyaduna waxaa jirta tarjiixi laakiin halka dambu inoogu keeni doonaa in la kala rajaxayo hadday muuqato inay kala xoog badan yihiin taana haddii la waayaa la tawaqufaya fain calimnaa wakta kulli minhuma faani naasikun lima taqadama fain calimnaa haddii aynu garanno wakta kullin minhumaa mid kasta oo labada daliil ka mida xilligiis haddaynu ogaanno faaani ka dambe naasikhun waa nansakhayaa lima taqadama kii hormaray oo yunsakhu almutaqadim bilmutaahir kii damba wuxuu nasakhaya kii hore wakhasasuu fi aali اlmacluumi bidi lkhusuuصi lafda di اlcumuumi wakhasasuu kadha waa xaalad wey laba xaalaynu ka soo hadlay soo maa inay labaduba caam yihiin labaduba inay khaas yihiin kii saddexaad baynu joognaa wakhasasuu waa khasiseen fi aalii kii saddexaad ee almacluumi la garanay waxa loo garanayaa dee hadda kuu soo sheegay nadbigu hadda kugu soo sheegay marka labuu soo faafaahiyey kii saddexaad baa la jooga bidilkhusuusi kii khaaska u saaxiibka ahaa ayay ku khasiseen lafda dilcumuumi kii caamka u saaxiibka ahaa labadii nasay iskhilaafee midi waa caam midina waa khaas isagu waa sahlan yahay alcaam cala alkhaas oo caamkii intii daliilka khaasku tilmaamayey baa khaaska laga qaadanaya baaqiga soo hadhayna caamku ku hadhay marka innagu intaan iswaafajinayna maxay ahayd caamka caamnimadiisa laguma haysto laakiin daliilkan khaaska ah inta khaaskee uu sheegay iyo intii la midka ahaydee caamka soo gashay ee xukunkoodu kala duwanaa ayaynu iswaafajinayn marka ma xukumka caamkaynu aadanayna mise xukumka aaka xukumka khaaskaynu aadanayna caamkana baaqigiibaa usoo hahay baaqigii ayaa u soo maxaynu ku tusaalayna aad bay kuwaasi u badan yihin ya fii ma saqat الsamaa alcushr samadu waxay waraabisay toban meeloodoo meel baa ka waajibay maa waa waxaynu ku khasisaynaa xadiidkii ahaa laysa fi ma duuna hamsati awsuqin sadaqa marka maxaa iskhilaafay wixii waxa weeye shan wasqi ka yar hamsatu awsuq an awraad wixii ka yar waxa weeye zaka ka waajibi mayso marka afar wasqi xadiikaasi muxuu sheegaya zake ma lagu leeyahy awsuq zake ma lagu leeyahy xadiikaasi wuxuu leeyahy zake laguma leh xadiidkan kalena wuxuu leeyahy fii ma saqat isamaa wixii samadu waraabisay ama ha noqdo waski ama laba ama saddex ama an ama toban waa lagu leeyahay ushur baa lagu leeyahay marka xaaladda an waski wixii ka badan dee ismay khilaain xadiikana wuuu leey zaka lagu leeyay kana wuuu leey zaka lagu leeyay oo kale wuxuu leeyahay an waski wixii ka yar zaka laguma leh maxaad ka fahmaysaa wixii ka badan in lagu leeyahay dhinacanna wuxuu soo galay fii ma saqat isamaa waa lagu leeyahy zakadii laakiin marka uu ka yaraado shan wasqi ayaa xadiidkanina wuxuu leeyahay zaka laguma leh waa khaas kanina wuxuu leeyahay caamnimada marka la eego fii ma saqat الsamaa zaka lagu leeyahy waxaanu qaadanaynaa khaaska marka waxaan leenahay fii ma saqat الsamaa waxaa lagu xidhayaa ee khamsatu awsuq gaadha hadduu ka yaraado khaaskaa la qaadanaya laysa fii ma duuna khamsati awsuq sidaasaa la isugu khasisaya khaaskaa xoog badan yaqdi lkhaas cala alcaam bay idhaahdaan khaasku waa baabiinaya caamku baabiinaya waa inta isku hayeen inta kalena caamkii baaqi ku noqonaysa wa khasasuu waa khasiseen fi aalii kii saddexaad ee almacluumi la garanayay bidilkhusuusi kii gaarnimada u saaxiibka ahaa lafda dilcumuumi kii caamka ahaa lafdigiisa ayay ku khasiseen oo khaaskiibaa caamka khasisaya wa fi lakhiiri ka dambe xaaladdii ugu dambaysay sharu kulli nudqi nas kasta qaybtiisa oo min kulli shiqin dhinac kasta ka mida xukmu daaka nudqi kaa lagu dhawaaqay xukumkiisa ayuu waxa weeye khasisaya fakhsus khasis cumuuma kulli nudqin minhuma mid kasta cumuumkiisa bididdi lid oo min qismayhi labadiisa qaybood ka mida ah, wacrifanhumaa gado xaaladda ugu dambaysa maxay ahayd labadii nas mid waliba marka dhinac laga eego waa caam dhinac kale markaynu ka eegnana waa khaas ka kalea markaynu dhinac ka eegna waa caam dhinac kale markaynu ka eegnana waa khaas qaacidadii kitaabku inoo soo sheegay waxay ahayd waxa weeye mid walba mar hadduu caam iyo khaas yahay kana caam iyo khaas yahay khaaska halkan caamka halkan ku khasis khaaska kani leeyahayna kan caamkiisa ku khasis qaacidadaasaa laynoo soo sheegay waana tan nadmiga lagu sheegay iiri kii dambe sharu kulli nuطqi nas kasta sharigii oo nas waliba dhinacna waa ka caam dhinacna waa ka khaas sharu kulli nuطqi nas kasta sharigii oo min kulli shiqin waxa weeye shiqi kasta kamida mida xukmu daka nuطqi kaa la soo sheegay xukunkiisa la siinaya oo waa maxay aakii ayaa wuuu aam khaaskiibaa wuxuu khasisayaa kii caamka ahaa khaaskii dhinaca kalena wuxuu khasisayaa ka kale caamkii yacni xaaladii saddexaad xukunka layna siiyey muxuu ahaa khaasku inuu caamka khasisayo marka wuxuu leeyahay mid walba caamkiisa ka kale khaaskiisa ku khasis waayo mid waliba caamna waa wataa khaasna waa wataa uu sii caddeeyey fakhsus khasis cumuuma kulli nudqin nas kasta caamnimadiisa oo minhumaa labadii tacaaruday ka mida bididdi lidka oo khaaskiiya oo min qismayhi labada qaybood ka mida oo mid waliba de khaas buu leeyahy wa carifanhumaa sidaana garo baydkaa hore wuxuu kuu sheegay uu kuu soo koobay oo wuxuu ku yidhi naskii hadduu dhinacna caamka yahay dhinacna khaas ka yahay oo ay iskhilaafaan nas kaloo dhinacna caamkaa ah, dhinacna khaaska ah labada khaas labada caam ku khasis soo war kooban ma mid waliba khaas buu wataa mid walibana caam buu wataa marka kan khaaskiisa ka kale caamkiisa ku khasas kan khaaskiisana kan caamkiisa ku khasas tusaalehaynu ku jilcinaya walow sidaa haddii loo dhigo xalku aanu intaa ku dhammaanayn waxaa imanaysa meel ay ku tacaarudayaan ay isku khilaafayaan tusaale ahaan waxaa laynoo sheegay wاlmuطalaqaatu yatarabasna bianfusihina aaaa quruu gabadhii la furay dumarkii la furay waxay ciddo tirsanayaan saddex quri xayd ama uhri almualaqaat waa maxay muxuu caam ku yahay mualaqaat oo dhan buu caam ku yahay gabadh kastoo la furay waa caam ayb dhinac kale waxaynu ku haynaa wa waulaat اlaxmaali ajaluhunna an yadacna xamlahun kuwii uurka u saaxiibka ahaa ciddadoodu waa inay xamliga dhigaan ciddadeedu alaaata quruu laguma sheegin hadday uur leedahay ciddadeedu waa inay uurka dhigtaa waxaa laga yaabaa uurkaasi inuu bilow yahay sagaal bilood baa laga yaabaa inuu ku qaato waxaa laga yaabaa inay fool ahayd oo hadda la furay daqiiqad ka bacdina ay dhasho dabadeedna ciddadii waa u dhammaata labada daliil haddii aynu eegno mid waliba waa caam mid waliba waa caan oo waxa weeye almuallaqaat wuxuu caam ku yahay ama xaamilo ha noqoto ama iyaanay noqon caam buu ku yahay oo waa kull yatarabasna bianfusihina aaaa quruun wa ulaatu laxmaalina ajaluhunna an yadacna xamlahunna muxuu caam ku yahay yaa mid kastoo uurla buu caam ku yahay ama ha noqoto mid laga dhintay ama ha noqoto mid la furay wاlmuطalaqaatu yatarabasna bianfusihina aaaa quruun wuxuu khaas ku yahay xaaladda ah gabadhii inaanay uur lahayn gabadhii muطallaqada ahayd ee aan uurka lahayn khaas aayaddaasaa u leh waana mualaqad uurna male wlmualaqaatu yatarabasna bianfusihinna alaaata quruubi geliisa wa ulaat laxmaalina maxay gaar u yeelanaysaa waxay gaar u yeelanaysaa gabadhii inay uur leedahay muallaqadna aanay noqon ay noqoto maxay mid laga dhintay miyay isku haystaa xaaladda mid waliba masaladaasay gaar u haysataa maxay isugu imanayaan haddaba ya inay mualaqana noqoto daatu xamlina ay noqoto ayay isugu imanayaan wala tusaaluhu waa yaro jaban yahay waayo waxaa weeye masaladii waxaa imanaysa gabadhii uurka lahayd caado ma yeelato mise ma yeelato ayaa imanaysa marka waxaynu soo qaadanaynaa xaaladdii wladiina yutawafawna minkum ويذruuna أزواaجa yترabصna بأنfusihina aربacaةa أشhuri وacaشhra waxay aayaddaasi ka hadashay gabadhii laga dhintay ciddadeedu waa afar bilood iyo toban waa laga dhintay gabadhaa ama uur ha yeelataa ma yaana yeelan ciddadeedu waa afar bilood iyo toban ayay caan ku tahay wa ulaaة الأxmaali ajaluhunana gabadhii uurka lahayd ciddadeedu waa inay uur ka dhigtaa ama ha laga dhinto ama ha la furo ayay caan ku taha marka labada khaas ee aanay isku haysan waa maxay gabadhii muallaqada ahayd waa muallaqo ee welibana mutawafaa canha ee laga dhintay wladiina yutawafawna minkum waydaruuna aswaajan ayay gelaysaa oo waxa weeye halkaasay gelaysaa waayo waa muallaqo almuallaqaat caamkaasay soo gasha may muallaqa maaha wladiina yutawafawna baynu ka hadlayna waa mutawafa waa gabadh laga dhintay wey wladiina bay soo gasha mar labaad ma aha ulaatulamaal ma ah uur male uur male xaaladaas waxaa khaas ula aayaddaas oo aayaddaasay soo gelayeen wulaat lmaali ajaluhuna an yadacna xamlahunna waxay ka hadlaysaa gabadhii uurka lahayd o ayay ka hadlaysaa haddii ay gabadhii uur leedahay mar labaad laga dhinto oo aan la furin ee waa laga dhinta xaaladaasina waa ulaat lamaali ajaluhuna an yadacna xamlahuna bay soo gelaysa aayadda kale shaqa kuma maxaanay shaqa ugu lahayn ya mayla socotaan maxaanay shaqa ugu lahayn ya maxaanay shaqa ugu lahayn dee waxaa weeye may urbeleeda maa warba leedahay maa aan idinku celiyo waxaan idhi waa lamaal mar walba aayad walba macnaheeda waa inaad fahantaan aayaddii waladiina yutawafawna minkum dumarkii laga dhintay cadadbaxeedu waa afar bilood iyo toban baa le waxay ka hadlaysaa gabadh laga dhintay sooma ciddadeedii baa la sheegay markaa la soco horta waa gabadh laga dhintay wey ti aan laga dhiman ee la furay ka war ma soo gelaysaa ya dee laga hadli maayo teebaa laga hadlaya ti laga dhintay baa laga hadlaya horta halkaa ku dheg wa ulaat laxmaal tii uurka lahayd ciddadeedu waa sidaas yaa laga hadlaya tii uurka lahayd soma tii uurka lahayd baa laga hadlaya marka hadday uur yeelataba de way soo gashay soma tanna hadii laga dhinto way soo gashay intaa ma fahanteen way soo gashay marka waxaan idhi xaaladda khaaska ah ee ay leedahay aayadda wladiina yutawafawn waa maxay waa gabadhii laga dhintay ilaa aayaddaaba ka hadlaysa wladiina yutawafawn baad leedahay sooma waa gabadhii laga dhintay kow mar labaad waa inaanay uur lahayn waayo hadday uur yeelato daaciddii kale gashay marka wladiina yutawafawna waydaruuna minkum aswaaja yatarabasna bianfusihina arbacata ashhurin wa cashra gabadhii hadii laga dhinto kow mar labaad aanay uur lahayn xaggay gelaysaa wladiina yutawafawna bay gelaysaa aayadda kale miyay isku haystaan de iskuma haystaan waayo dee male maxay isku haystaan wa ulaat lamaali baynu u tegaynaa iyadana waxaynu ka soo saaraynaa xaalad aayadda kale aanay isku haysan xaaladaas waa maxay horta aayadda maxay ka hadlaysaa gabadhu waa inay tahay maxay uur waa inay leedahay kow mar labaad say de aayadda kale uga baxdaanay u soo gelin maxaynu odhanaynaa waa in la furay oo aan laga dhiman marka gabadhi hadday uur yeelato oo aan laga dhiman laakiin la furay ladiina yutawafon may soo gelayso ma soo gelayso yutawafon dawatii laga dhintay gabadha haddii laga dhintay oo aanay ur lahaynna waa ulaatulaxmaal ma soo gelaysa dee tanna ulaatulaxmaal bay horta labada khaas waa labadaas maxaa laakiin meesha imanaya waxaa imanaya gabadhii haddii ay noqoto ulaatulaxmaal mar labaad ay noqoto wladiina yutawafawn mayla socotaa xaaladaasaa labadii aayadood isku qabsanayaan gabadhii waana xaamilo mar labaad iyadoo xaamilo ah baa laga dhinta markaynu dhinac ka eegno xaamilada waa ulaatulaxmaal bay soo gelaysa ciddadeeduna waa inay xamliga dhigtaa in laga dhinta haddii aynu eegnona caamkanay soo gelaysaa waladiina yutawafawn xaalada isku qabsanaya waa xaaladaas xal baa loo baahanya marka waxaa loo baahan yahay daliil ka baxsan oo kala xoojiya wain yakun cumuumu min wajhin dahar falxukmu bitarjiixi xatman muctabar xaalada kala xoojin baa loo baahanya wladiina yutawafawun waxaynu ku qaadnay tii uurka tii laga dhintay ee aan uurka lahayn warkeedu waa cadi wa ulaaة اlaxmaal tii uurka lahayd ee la furay warkeedu waa cadi tii uurka lahayd ee laga dhintay aayaddani waxay leedahay waa laga dhintay waa afar bilood iyo toban ciddadeed aayaddan kale waxay leedahay maye uur bay leedahay ciddadeed waa inay uurka dhigtaa isu qabsanaya marka waxaynu u baahannahay inaynu kala xoojinno axaadiista inoo sheegaysa in la xoojinayo dhinaca waxaa weeye subeycat alaslamiya ayaa iyadoo uur leh awjkeedii ka dhinta iyadoo uur leh ayaa odageedii ka dhinta xadiiska waa haysan bukhaari iyo muslim dabadeedna labada aayadood mid waliba macnay sheegaysa gabadhii iyadu de waxay istustay wawulaat laxmaali ajaluhunna an yadacna xamlahunna bacda bici layaal dhowr habeen saddex afar habeen ayay dhashay mar hadday dhashana wulaatu amaal maxay sheegaysaa an yadacna xamlahun dee ciddadii inay dhammaato ciddadii inay dhammaato macnaheedu waa maxa dee guur bay isu diyaarinaysa afar cisho shan cisho ka bacdi ayaa waxaa u soo galay abusanaabil oo laftiisu islahaa gabadha guurso xinaysi iyo isqurxin tajammalat lilkhuaab isqurxintiibay bilowday iyo guurkiina isu diyaariso dabana ninkaasaa usoo gala waa mukannaxayba wuxuu idhi iga walla inaadan cadad baxayn xataa taatiya calayka arbacatu ashhurin wacashri waa laga dhintay sooma xaguu geey waladiina yutawafon buu la kacay dabeedna jiq bay ku noqotay waa nin saxaabiyadun oo saxaabiyad gelikii dambey nebiga u tagtay calayhi salaatu wasalaam waxay tihi nebi allow uur baan lahaa xaajigii baa iga dhintay dhowr habeenka bacdi baan uurkii dhigay anigu waxaan su haystay inaan cadad baxay waxaan bilaabay inaan isdiyaariyo abu sanaabil baa wuxuu idhi afar bilood iyo toban baad sugaysa aayaddii kale ku qaaday nebigu wuxuu idhi kadaba abu sanaabil abu sanaabil been buu kuu sheegay yani u khaldamay baa looga jeeda ila uu ijtihaaday aayad buu daliishanayay war beena ma sheegin lakiin de waxbaa istusay marka waa bimacnaa akhta uu gafay wuxuu nabigu u sheegay inay xalaal tahay mar allaale markii ay ilmihii dhigtay inay ciddadii u dhammaatay oo loo ogolaya inay guursato marka waxaynu uga jeednaa xaaladdu hadday sidaa noqoto waxa loo baahan yaha daliil kale oo kale xoog badnaysiiyaa loo baahan yahay masaaisheeduna aad bay u badan tahay waana masaalil inta badan culimmadu ay aad isugu khilaafaan oo qoloba cumuum ay waxaweye daliishadayaan waxyaabahan u tusaalayna waxaa ka mid ahaa waxa weeye salaada waqtiyo waxa la diiday salaada la tukadaa jira oo waxaa la yidhi laa salaata bacd alcasri baa layidhi waxaa kaloo la yidhi masjidka haddaad soo gasho tuko falaa yajlis xataa yusaliya rakcatayn xadiidkan odhanaya masjidka haddaad soo gasho ha fadhiisan ee tuko caam wuxuu ku yahay xaalad kastaba xataa bacd alcasr haddaad soo gasho iyo xilliyadii la diiday xadiidkan kalena muxuu leeyahy casar dabadii lama tukanayo xataa masjid haddaad gasho marka casar dabadii oo aadan masjid soo gelin tukan mayse xadiikaasi ku cadda xilliyadii la diido xilliyo aan ahayn oo masjidka aad soo gashayna yadna falaa yajlis ha fadhiisan tuko laakiin haddaad masjidkii bacd alcasar soo gasho xadiikanna wuxuu leeyahay tukan kanna wuxuu leeyahay ha fadhiisanay tuko waxay u baahantahy in la kala xoog badnaysiiyo culimmada qaarna waxay dhahan la tukan maayo xaggaasay qaateen qaarna waxay idhaahdeen waa la tukanaya ka waxaa laydhaha cumuum wa khusuus min wajhin labada daliil mid waliba dhinacna waa ka caam dhinacna waa ka khaas dhinacna waa ka khaas wاladiina yutawafawn waxay caam ku tahay xaamilo iyo hayru xaamilo waxay khaas ku tahay almutawafa tii laga dhintay wa ulaat laxmaalina waxay caam ku tahay tii la furay iyo tii laga dhintay waxay khaas ku tahay tii uurka lahayd ayay khaas ku tahay laakiin waxaa imanaysa xaaladda mid waliba ka kale ay iska soo gelayaan marka khaaskii waa ulaatulaxmaad gabadhii uurka lahayd waxaad ula tegaysaa caamkii waad ku khasisaysaa gabadhii laga dhintay waa khaas soo qaad waa ulaatulaxmaal ku khasis xaalad baa inoo soo hadhaysa waa xaaladda aynu sheegnay inay labadaba soo gasho mutawafaana way noqotay ulaatulxmaalina way noqotay xaaladda tarjiix baa loo baahay ma dhowdhowda ya mafhum soo dhadhawaad waan ogahay dad bay dib kaga soo maaxaysaayo eh, xooga ay ku khamiraysaa markuu casharku cusub yahay waxaa laga yaabaa in la dhagabarjoogo laakiin markaad duurka ama caawa seexataan bay maaxanaysaa insha allah hadday adkaatana waynu ku celin doonaa insha allahu tacala baab lijmac wuxuu baab u yahay ijmac huwa itifaaqu kuli ahli اlcasri ay culamaءi اlfiqhi duna nukri cala اctibaari xukmi amrin qad xadaث sharcan ka xurmati الصalaaةi bاlxadaث huwa ijmaacu itifaaqu kuli ahli اlcasri dadka xilliga jooga dhammaantood inay iswaafaqaan weeye ay culamaai lfiqi baa looga jeedaa usuuliyiinta iyo naxwiyiinta iyo dadka cilmiga kale loogama jeedo culamaa ilfiqi baa looga jeedaa duuna nukri iyadoo taa aan la diidayn culimmada fiqiga itifaaqooda in looga jeedo cala ictibaari xukmi amrin dhacdo ama shay ama amar xukumkii tixgelintiisa inay isku waafaqaan amarkaasoo qad xadaa dhacay sharcan sharci ahaan inay isugu waafaqaan ka xurmati salaati sida salaaddu inay xaaraan tahay oo kale wey bilxadai ay maca alxadai waysajab waxa weeye lagu tukado inay xaaraan tahay shiikhu ijmaaci buu inoo qeexa wuxuu ihi waa itifaaqu ahli اlfiqhi markaynu soo koobno itifaaqu اlculamaa aw اlfuqahaa inay iswaafaqaan maxay isku waafaqayaan calى اctibaari xukmi mrin ay calى xaadiثatin sharciya dhacdo harciya waxa baxay dhacdo caqliya waxa baxay dhacdo luqawiya war miyaynu nasbinaa mise waynu rafcinaa waxa lagu ijmaacay in la nasbiyo waa dhacdo luawiya ka hadlimayn xukm luawiya xaadiadaasi waa inay tahay mid u baahan xukum sharciya culimmadaasina waa inay yihiin culimo isku xilli jooga bacd الnabiyi sal اllahu alayh wasalamna waa inay yihiin oo nebi maxamed alayhi salaau wasalaam oo jooga wax ijmac la yidhaahdaa ma jiro oo ma guntamayo waa nabiga dabadii alayhi salaau wasalaam huwa ijmaacu itifaaqu kuli ahli اlcasri dadka casriga dhammaantii inay iswaafaqaan wey ay culamaai اlfiqhi culamada fiqiga dadka casriga looga jeedaa dadko dhan loogama jeedo duuna nukri iyadoo taa aan la diiday culamada fiqiga inay tahay cala ctibaari xukmi amrin waxa weeye amar ama xaadito ama shay xukumkii tixgelintii amarkaasoo qad xadaa sharcan sharci ahaan u dhacay oo dhacdo sharciga ah oo xukum sharciga u baahan inay isku waafaqaan uu tusaaleeyo ka xurmati salaati waa salaadii inay xaaraan tahay bilxadai weysaajab lagu tukanayo bilaa weyse in lagu tukadaa xaaraan weeye waxtuja waa la xujaystay bilijmaaci ijmaaci oo min di lummati ummadda xaggeeda ka ahaaday min di alumma ummaddan xaggeeda ka ahaaday laa hayriha ummad kale ijmaaceeda la xujaysan maayo id cille khusisat ummaddan waxaa lagu gaar yeelay bilcismati ilaalin cidda ijmaacooda la daliishanaya waa ummatu muxamed sal allahu alayh wasalam ummadihii tegay xataa haddii la yidhaahda sharcu man qablana sharciyadoodu xujay inoo tahay ijmaacoodu xuj ma aha ijmaacoodu xujo noqon maayo wixii iyaga loo sharciyeeye nas uu u sheegay haddii xitaa la yidhaahdo innaguna waa kaga dayanaynaa waxay culimmadoodu ku ijtihaadaan sharci inoo noqon maayo waayo nabigu wuxuu leeyahay laa tajtamicu ummatii cala alaala ummadaydu waa ummat lijaaba waa ummatu muxamed sal allahu alayh wasalam ummadayda i rumaysay baadi kuma kulmaan idan ummadan baan laga ilaaliyey kulankoodu inuu baadi noqdo culimmadoodu waxay isku waafaqaanna inuu khalad noqdo ummaddana laga ilaaliyo iyaga lagama ilaaliyo sidaa awgeed ijmaaca ummaddan umbaa la daliishanaya waxtuja waa la xujaystay bilijmaaci ijmaac baa la xujaystay oo min dilumma ummaddan xaggeeda ka yimi laa hayriha ummadaha kale ijmaacooda lama daliishado id cilla khusisat ummaddan waxaa lagu gaar yeelay bilcismati ilaalin kuwa kale lama ilaalin wkulu ijmaacin ijmaac dhammaantii faxujatun xujo weeye calaa man bacdahu kuwii ka dambeeyey buu xujo ku yahay oo fii kulli casrin xilli kasta oo aqbala waxa weeye soo qaabilay ijmaacu haddii uu guntamo casriyada ka dambeeya ee iman doona ina soo qaabili doona xuja ayuu ku yahay faxujatun xujuu ku yahay calaa man bacdahu kuwii ka dambeeyey oo fii kulli casrin xilli kasta ahaaday xilligaasoo aqbala waxa weeye ina soo qaabilay oo soo socda oo iman doona uma inqiraadu casrihi lam yushtarad ay fi inciqaadihi waqiila mushtarad xukumkuwa halkaa waxaynu ka fahmaynaa ijmaacii haddii uu guntamo xuja weeye wuxuuna xujo ku yahay dadkii ka dambeeyey wuxuu hi shiikhu uma inqiraadu casrihi casrulijmaacu inuu dhammaado lam yushtarad lama sharin uma inqiraadu casrihi ay lijmac casrulijmaacu inuu dhammaado lama sharin ay fi inciqaadihi ijmaacu inuu guntamo looma shariyin waqiila waxaa la yidhi mushtarad waa mid la shariyey wey xilligu inuu dhammaado waa masaladii ahayd casrigu inuu dhammaadaa casru lmujmiciin dabar goba u dhammaadaa shari miyaa ijmaacu inuu guntamo mise shari ma masaladaasi waa maxay culimmadii maanta joogay caalamulislaami ayaa masale ku ijmaacay cidda la tixgelinaya qowlkooduna waa culimmada culimmadaa ijmaacay ma markay ijmaacaasi soo baxo ee uu caddaado oo culimmadii mid mid loo weydiiye masaladii la ogaado inay isku waafaqeen inay xaaraan tahay ma ijmaacu markaasuu guntamaya oo taa macnaheedu tahay xilligaa laga bilaabo ijmaaci waa xujo oo waa la daliishanaya kuwaa ijmaacina kama noqon karaan waayo daliilkii waa la helay waa aayadii xadiid oo kale mar hadduu ijmaacii xasilay iyaguna kama laaban karaan kii ka qaybgalay ayaa ku khasban inuu daliishado oo aan ka noqon karin ninka shiikhee iyaga dabadood soo baxana min aalibulcilmiyuu ah iyagoo nool buu caalim noqday mujtahida la tixgelin maayo oo de waxay odhanayaan annagiibaabuu xujo nugu yahay adigoo dabaday soo baxayna dee xujo kugu noqonay haddii la yidhaahdo ijmaacaasi wuxuu guntamayaa markay culimmadu iswaafaqaan masaladii isku waafaqaan xilligaa joogay mar labaad culimmadaasi wada dhintaan iyadoo midina aanu ka noqon midina aanu ka noqon markaasaan ogaanana ijmaacaasi inuu ijmaac yahay dabeedna dadka ka dambeeya ayaa daliishanaya labada qowl baa masalada ku jira shiikhu wuxuu doortay ijmaacu haddii uu guntamo dadkii ijmaacay inay dhintaan shardi inaanay ahayn oo taa macnaheedu yahay markuu sidaa u guntamo ayaa la daliishanaya dadka dabadood yimina xujuu ku yahay oo waxa wey way daliishanayaan iyaguna kuwii ijmaacayna kama laaban karaan oo kama noqon karaan masaaishaaso dhan ma ka dhalanaysa uma inqiraadu casrihi casrulijmaacu inuu dhammaado lam yushtarad lama sharin ay fi inciqaadihi fi inciqaadi اlijmac ijmaaca guntankiisa looma shariyo xilligoodu inuu dhammaado waqiila waxaa la yidhi mushtarad oo la sharinaya walam yajuzu ma banaana haddii qowlkaa lagu socdo liahlihi liahli اlijmac kuwu ijmaacay uma banaana an yarjicuu inay ka laabtaan ijmaaci ila al ani ila cala alqowl aani iyadoo qowlka labaad lagu soconaya mooyaane falaysa ma aha yumnacu mid la diidaya laabitaankaas haddii la yidhaahdo qowlka labaad lagu socdo xilligu inuu dhammaadaa shardiya xilligu intaanu dhammaan oo ay nool yihiin culimadii ijmaacay qaar ka midii xaq bay u leeyihiin inay laabtaan waayo ijmaacii ma guntamin waayo wuxuu ku guntamayaa inay dhintaan way ka laaban karaan walam yajuzu ma bannaana qowlkaa hore haddii lagu socdo liahlihi liahli lijmaaci an yarjicuu inay ka laabtaan qowlkii ay isku waafaqeen ilaa cala aani iyadoo qowlka labaad lagu soconaya mooyaane falaysa yumnacu laabitaanka loo diidi maayo haddii la yidhaahdo waxa shariya xilligaas inuu dhammaado waliyuctabar ha la tixgeliyo calayhi ay cala alqowli aani qowlkaa labaad iyadoo lagu soconayo qawlu man mid qowlkii wulida la dhalay wa saara noqday milahum waxa weeye culimmadaas oo kale faqiihan faqiih noqday faqiihaasoo mujtahid mujtahida masalada labaad ee ku dhismaysa haddii la yidhaahdo ijmaacaasi wuxuu guntamaya culimmadii ijmaacay inay dhintaan waa maxay waxa weeye ninkii culimmadu markay iswaafaqeen laakiin iyagoo nool ama qaarkood nool yihiin ila waxa shardiga inay wada dhintaan iyadoo mid keligii ka nool yahay culimmadii ijmaacay uu nool yahay ayaa waxa soo gaadhay nin caalimo oo mujtahida oo markay ijmaaciyeen aan caalim ahay kiibaa masaladii ka hadlay wuxuu yidhi masaladaas anigu waxaan qabaa waxay culimmadaasi sheegtay wax ka duwan baan qabaa culimmadii ijmaacay mid ka mida nool haddii la yidhaahdo waa inay wada dhintaan dee ninkaa qowlkiisa la tixgeliyay noqonaysa oo waxa weeye ijmaacii uu jebiyo oo la yidhaahdo ijmaacii weli waa furan yahay ma xidhmin sida awgeed haduu khilaafo waxa weeye waa ijmaac maaha hadduu waafaqo kaasi ka war kaa waafaqay caalimkii uu soo gaadhay de isagu waa yeele waa dhimanaya isaga waa dhallinyaro intuu isagu nool yahayna waxa soo baxaya de culimo kale hadday waafaqaan haddana waxaa la sugayaa maxay intuu ka dhimanayo intuu ka dhimanayana de culimo kala soo baxays dabeedna waxaa ka dhalanaysa ijmacba inaanu guntamin ijmaacba inaanu guntamin waa halka uu leeyahay waliyuctabar calayhi qowlu man wulid kii dhashay xilligoodii ee intuu aalibulcilmi noqday mujtahid noqday mar hadduu mid keliya ka soo gaadhay oo waayee leh ijmaacii buu ka qaybgelaya hadduu khilaafo waa hadduu waafaqana waa nin dhallinyaro ah. isagana dee dad soo baxaya weli ijmaacii far u laaban waayo mar haddii uu soo gaadhay waa la tixgelinaya haddii la tixgeliyana waa min ahli اlijmac ilaa uu isagu dhinto ijmacaas ma guntamay intuu nool yahay haddii kuwo kale soo baxaanna in la tixgeliyay noqonayso waliyuctabar hala tixgeliya calayhi ay cala alqowl اaani haddii lagu socdo xilligu inuu dhammaado la sharinayo qowlu man wulid kii la dhalay qowlkii wasaara noqday milahum iyagoo kale aqiihan aqiih noqday mujtahida wayaxsul ijmacu biaqwaali wayaxsul wa xasila alijmacu ijmaaci biaqwaali aqwaal buu ku xasila min kulli ahlihi ay min kulli ahli lijmac dadkii ahlulijmaaca dhammaantood ay qowlayaan oo ay ku hadlayaan masaladii iyo wa bilafcaali afcaalna waa ku xasilaya min jamiicihim dhammaantood wuxuu halkaa ku tilmaamaya ijmaacu wuxuu ku xasilaa bilqowl mid walba masaladii inta la weydiiya inuu idhaahdo waa xalaal ka kalena waa xalaal hadal inay ku wada fatwoodaan ijmac waa ku xasilaa alijmac alqowli baa la yidhahda wuxuu ku xasilaa bilafcaal ficil bay wada sameeyeen tilmaamaya waxaas inuu bannaan yahay uu ku xasilaya wa qowlu bacdin mid qowlkiibuu ku xasilaya xayu baaqiihim facal xayu meeshii baaqiyihim baaqigoodu facala uu sameeyey wuxuu kale ku xasilaa an yaquula albacdu wayafcal albacdu ola masaladii toos baa loo weydiiye oo wuxuu yidhi hilibkaasi waa xalaal neefkaa hilibkiisa in la cunaa waraabaha hilibkiisu waa xalaal buu qayb baad may odhan laakiin way cuneen maxaa laga fahmaya dee inay iswaafaqsan yihin wax diiday lama hayo culimmadii waa mid cunay iyo mid hadal laga hayo yaanu cuninba waxaa laga inuu ka wiswiso afku ka waa xalaal midina waaba waaba ku qadeeyeyba xaaladaana kaasina waa nooc ijmaaca ka waa qaab loo ijmaaco wa bintishaari mac sukuutihim xasan xaaladda kale waa bintishaarin qawlkii ama ficilkii inuu faafo mac sukuutihim xasal iyadoo lala qabo aamuskooda oo xasilay kaasina waa maxay qolaa ficil sameeyey kuwii kalaa ogaaday way ka aamuseen waa ijmaac qolaa masaladii ku hadlay warkoodina waa faafo qaybina way aamustay waxa weeye wuxuu noqonayaa ijmaac sukuutiya qayb baa samaysay qaybina way ku hadashay qaybina way ka aamustay muxuu noqonayaa isaguna ijmac sukuutiye oo saddexda xaalaba waa ijmac sukuutiye qaybi way ku hadashay qaybina way aamustay ama qaybi way samaysay qaybina way ka aamustay ama intuba waa isu timi qayb baad samaysay qaybna waa ka hadashay qaybna way ka aamuseen iyaduna dhammaantood waxaa la yidhaahdaa ijmaac sukuutiya baa la yidhaahdaa saxaabiga aynoo joogo wallah aclam wsal allah waslm cala nabiyina muxamed waaalihi wasaxbi waslm